sanad jiray wa fii arbaciina afartankii lo ahaa waxa ka waajibi musinnatun qaalin laba jira oo yacnii ilkihii u soo baxeen weey ama ilkihii u dhammaystirmeen haniyana waa la yidhaahdaa wa hiya alatii lahaa sanataan waana tii laba jirka ahay wa fii sittiina lixdankii neef tabiicaani laba dibiyo min gujira ayaa ka waajibaya wa calaa haadaa abadan saasunbaad weligaaba ku socon fii kulli alaaiina tabiicun soddon kasta tabiic baa ka waajibi fii kulli arbaciina musinatun afartan kastana musinadaasaa ka waajibaysa lo hadalkeedu maba badna soddon markay gaadho ayuunbay wax ka waajibayaan inta ka horeysa waxba ka waajibi maayaan soddonkiina waxaa ka waajibaya tabiic tabiic waa raace raacaya dee hooyadiibu la socda iska daba socda waa daba socda wey waa dibi markaa dibi gujira sanad jiray ayaa ka waajibay afartan markay gaadho waxaa ka waajibaya qaalin dhidig oo laba jira saasunbaad u wadaysa kontonkiina kontonkii musinun baa ka waajibaysa ilan ma qaybsamaye soddon iyo afartan u kala gu'i maayo kontonkii marka afartankii unbaad qaadiyo tobankan dambe waxba maaragtay waa iska cafwigii weeyaan waa waqaski lixdankii marka la gaadho ayuu kuu qaybsamayaa laba soddonaad buu noqonayaa soddon walba tabiic ka waajibi toddobaatan markuu kuu gaadho toddobaatankii dee waa soddon iyo afartan soddon iyo afartan mid walba wixii ka waajibayna horaad u garatay siddeetan hadduu gaadho waa laba afartanaad sagaashan hadduu kuu gaadho waa saddex meeloodoo min soddona siddeetan hadduu gaadho waa laba meeloodoo min afartanad waa laba musino sagaashan hadduu gaadhona saddex meeloodoo min soddona soddon walba wixii ka waajibaya waad garanaysa boqol hadduu gaadhana laba meeloodoo min soddona iyo meel afartana saasaad u wadaysaa boqol iyo toban hadduu kuu gaadho laba oo min afartana iyo meel soddona boqol iyo labaatan hadduu gaadho saddex meelood oo min afartanana wuu noqon karaa afar meeloodoo min soddonana wuu noqon karaa labada taa markaa yeelaysa haddii tafaasiishii baad marinaysaa aynu labada boqol ee neefee geela ah aynu marinay ayaad boqol iyo labaatankii lo-da ahaana aada marinaysa xadiis mucaad radi allahu tacaala canhu ayaa markaa u daliila zakadan lo-da nisaabkeeda kitaabkii abubakr radi allahu canhu ee saxix bukhaari ku jiray kuma jirto lo-du waxaa ku jira dee geelii iyo arigiibaa ku jiray lo-du kitaabkaa kumay jirin laakiin xadiidkii mucaad nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu diray oo uu markaa u diray wuxuu i amaranii anabiy sal sl an aakhuda min kuli alaaiina baqaratan tabiica min kuli arbaciina baqaratan musinatan wa min asitiina tabiicayni wa min asabciina musinatan wa tabiica wa min athamaaniina musinatayni wa min atisciina alaaثata atbaacin wa min almiati musinatan wa tabiicayni wa min alcasharati wa miati musinatayni watabiica wa min alcishriina wa miati musinaatin ثلاث مسنات atbaacin xadiidka imaam axmed ayaa lafdigaasi soo wariyey alfaad kale oo sunanta ku jirta na waa leeyahay cabdillahi bn mascuud iyana waa laga wariyaa maqaal baa ku sugan xadiidka laakiin ibnu cabdilbar oo kale wuxuu sheegay in ijmaaciina uu sidaa ku guntamay marka waxaad mooddaa dee khilaaf hore waa jiray inuu u jeedo khilaafkaasi waa iska dhamaadayo dhinac baa laysku raacay in lo marka markaa nisaabkeedii uu sidaa yahay calaa maa fi xadiidi mucaad sida xadiidkaa mucaad radi allaahu canhu ku jirta in eh, lagu dhaqayo wuxuu uhi wa awalu nisaabi alghanami arbacuun ariga nisaabkiisu halkuu ka bilaabmiyo sekagoyskiisu waa afartan fatajibu fiha shaataani eh, fatajibu fiihaa shaatun lax baa ka waajibi fii miati waxda waishriina boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadhana shaataani laba laxaad baa ka waajiba ama laba neefoo aliya fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kow markuu gaadho alaau shiyaahin saddex neefoo adhiya uma fii kulli miatin shaatun haddana boqol walba wixii intaa ka dambeeya neef baa ka waajibaya adhigii isaguna xadiidka anas fii saxiixi اlbukhaari oo kitaabkii abubakr asidiiq ahaa ayay sakadiisu ku sugan tahay nisaabkeedu wuxuu ka bilaabmayaa afartanoo fii sadaqati اlghanami fii saa'imatiha ida kaanat arbaciina ilaa cishriina wa miati shaatin shaato sadaqadii ariga saa'imadeedii teedii foofaysay waxaa ku sugan afartan markay gaadho ilaa boqol iyo labaatan lax keliya kaga waajibaysa afartan ilaa boqol iyo labaatan kii labaatan haystay iyo kii afartan haystay isku inbay bixinayaan waayahay faidaa saadat calaa cishriina wa miatin ila miatayni fa fiiha shaataan markay boqol iyo labaatankii dhaafto ta boqol iyo koob iyo labaatan gaadho wey ilaa laba boqol laga gaadhayana laba laxaad baa ka waajibaysa faidaa zaadat calaa miatayni markay laba boqol dhaafto tiradii ilaa alaai miatin ilaa saddex boqol laga gaarayo fa fiiha alaau shiyaahin saddex laxood baa ka waajiba saddex riyood faidaa zaadat calaa alaai miatin saddex boqol markay ka badato fa fii kuli miatin shaatin oo lafdiga xadiidka boqol kastaba lax baa ka waajibaysa iyo ko saddex boqol iyo ko waa saddex lexaadu ilan boqol eeganaysaa markaa laba boqol iyo kow waa saddex neef boqol boqol markaa lama tirinayo ilaa laga gaarayo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan waa waqaska ugu dheer laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan maa waa waqaska meeshan ugu dheer intaas waa saddex laxaadu ilan waa boqol boqolkii waad eegio saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan maxaa ka waajibaya imise boqolaad baa ku jira de saddex boqolaad boqolka afraad lama dhamaystirna ya kii afraad ma dhamade saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan kii afraad baan dhammayn markaa waa saddex laxaado laa boqol iyo kow ilaa laga gaarayo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan waa awal awqaas wey awqaasta ka ugu dheer weeyaan waa boqol iyo sagaal iyo sagaashan neef waa waqas hadaad maarata tan kool ad halkasa boqol iyo sagaashan bay noqonaysa afar boqol markay gaadhaan maxaa waajibaya afar neef adigoo saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan haystay ayay maalintii ay sekadu waajibaysay maalintii ka horreysay mid dhashay hooyadeed dila bay yidhahdaan soo maa iyada sekadii la qaadi maayo taa taa dhalatay afartii boqol buuxisay tuka weyn bay bixisay oo adhigii ka saartay marka waxaad bixinaysaa afar neef baad bixinaysa hadduu afar boqol gaadhay maalintii sekagoyska maalin ka hor sanadku maalintuu kuugu buuxay maalin ka hadii ay saasi dhacdo intaasaad bixinaysa iyaduna markaa xadiidkii ayay inoogu cadaa wuxuu ku yidhi haddaba fain kaanat ilmaashiyatu inaaan aw ukuura ayib eh, laxdan markaa la bixinayo dadeedii dee horaynu usoo aragna horaynu usoo aragnayo eh, idihiina dee waa gujir ama wax ilka dhacsaday iyadoo sanadkii u dhammaan riyihiina waa laba jir musanifku siduu ku socdayna lix bilood iyo sanad buu isagu dee ku socdo waad garanaysa waa weji jira madhabka halkan waxaa laga gelayaa haddaba arigii waa kale ama iyo geel iyo lodiiba dee xoolihii way kala fiican yihiin tu xanuunsanaysa iyo tu aan xanuunsanayn baa kala jirta lab iyo dhidig bay kala leeyihin tu yar iyo tu weyn bay kala leeyihiin sekada xaggee laga raacaya wuxuu yidhi fain kaanat ilmaashiyatu qofkan xoolaha uu dhaqanaya geel iyo lo iyo ariba hadday tahay inaasan dhidig sooca oon laba ku jirin aw dukuuran wa inaasan ama ay tahay lab iyo dhidig isku jira waa sida xooluhu badan yihiin lam yukhad fii fardihaa sekadeedii la qaadaya noqon mayso ilaa unha dhidig mooyaane ari iyo geel iyo loba wixii la qaadaya dhidig buu noqon ilaa fii alaaiina min albaqari soddonkii lo'da ahaa mooyaane fa inahu yujziu fiiha dakaru dee dibi ku jira waynagilahayno halkaa iyada uu ku yidhi kii lab wuu kaa gudayaa wuu gudaya maxaad u waa laga fiican yahay isaga laftiisa markaynu soddonka soo sheegaynay dibi baa waajiba baynu lahay dee waa halka waajibkee laakiin maxaa ka fiican qaalin gujaraa ka fiican oo masaakiinta taranta markaa yujziu fii hada dakaru kii lab soddonkii lo-da ahaa wuu ka fiicantii dhidig baa ka fiican wixii kale dee gudi maayo marka iyada la sakaynayo ee weliba jinsigeeda laga sakaynayo waxaynu hore usoo aragnay arigii geela ka baxayey isagu labiyo dhidigba uu noqon karay halkaasaynu ku soo aragnay bintumakhaad haddii la waayo ibnu labuunkii lab booskeeda wuu gelayay marka ilaa mastuniya bay yidhahdaan naajkaiyo ilaa ama maaragtay wii ama ilaa xayu wajaba labku hadduu waajibo mooyaane de meelihii lasoo arkay mooyaane iyo la istinoodae sideeda dhidig baa la qaadaa wain kaanat kulluhaa dukuuran haddii haddaba qofkani wuxuu haystaaba wada labyiin dhidig baanu ku jirin ukhida fii fardiha faralkeeda waxa laga qaadi fardigu waa waxaan la qaadayo zaka ahaan loo qaaday hore inuu soo sheegnay adakaru kii labaa la qaaday ila ibila geeli mooyaane fainahu laa yuukhadu minhaa laga qaadi maayo iyada ila alinaasu dhidigii mooyaane waqiila waxaa la yidhi mayana yukhadu minha dukuuru iyada lafteedana labka waa laga qaadi ilaa anahu yuukhadu se waxa la qaadi fii sittin waalaaiina lix iyo soddon haddii neefafku ay yihiin ibnu labuunin baa la qaadi qaari laba jira oo akaru qiimatan ka qiimo badan min ibni labuunin ibni labuunkii yuukhadu loo qaadiyey fii hamsin waishriina shan waa lab xoolo aan dhidigmo ku jirin hadduu ari iyo lo xoolihiisu ay yihiin dee kaa laba unbaa laga qaaday afartan dibi buu haystaa dibi laba jiraa laga qaaday halkii musinada gelaya qaali laba jiraa laga doonaya laakiin meeshii dhidigmo ma jiro dibi markaa lab waa laga qaaday wuxuu haystaa arigiioo afartan gaaday laakiin wada wanana lakin waxaynu ka doonaynay lax ama ri lax kujira ama laba jir ka doonayn ma hayo orgiy orgi iyo wax meesha ku jirta n iyo wanan dee wan baynu ka qaaday ama orgi baynu ka qaad orgi laba jira ama wan gujira ayaa laga qaaday hadday arintu laakiin geel tahay buu yihi musanifku geelii wax lab la qaadi maayo waa nusoi baan leenahay noo keen kuwan haddaad doonto qaar siirada geeyo annagu qaalin baanu kaa doonaynaa oo labkii la qaadi maayo wy maxaa loo diidey ila waatan lodii arigiiba laga qaade waxaa loo diiday buu leeyahay halkan musanifku de wiiiba axkaamtii baa qasmaysa oo se u qasmaysa nin baa wuxuu haystaa shan iyo labaatan awr mid kalena wuxuu haystaa lix iyo soddon awr shan iyo labaatankan awr bintumakhaad baa ka waajibtay bintumakhaad haddaan la helin ibnu labun baa la qaaday waay isaga ku socotiiso ibnulabunka ka qaaday lix iyo soddonlihii u kaalay lix iyo soddon maxaa ka waajib bintulabun baa ka waajibtay ninkani bintulabun ma haysta wixiisu waa wada awr dee markaa bintulabuun ibnulabun baa udhigmay ibnulabuun ka qaad bay markaa noqonaysa shan iyo labaatankiina hal ibnulabuuna laga qaaday noqonaysa lix iyo soddonkiina ibnu labona laga qaaday noqonaysa kii lix iyo soddonkaasi kii shan laatanga isku mid noqonayo waana kalaa laba nisaab bay kala ahaayeen markaa si aan axkaamtiio naskii looga hor iman oo ibnu labuunkii xagga yar ka gudayay aan xaggii sarena hala qaada la odhanin ilayn neefkan laba ee la qaadayaa neefkii dhidig la qaaday inuu booskiisa gelaya la da-un buu ahaanay laakiin de xadiidkii ku soo aroray ibnu labuunkiioo da weyn ahaa inbitu makhaadkiioo ka yarayn booskeeda uu galo qiyaasna ku wadi kari mayno odhan kari mayno waayo haddaba xiqiina halkii ibnulabuun kaa galo waayo farqigii isku mid maaha haddaba si aan hawshaasi u dhicin dhidigunbaa la doonayaa buuli laakiin muctamedku waa qiilkan dambuu sheegay waxa le waa isku midu kol haddaynu iyo arigiiba nidhi labka hala qaado geeluna waa la mid way haddaba see loo kala duwayaa waxaa loo kala duwayaa un xagga qiimaha shan iyo labaatanka ibnulabuun yaroo iska caadi aynu ka qaadayn oo iska qiimihiisu aanu buurnayn lix iyo soddonkana ibnu labuun markaa yar qiimo badan oo kii ka qiimo badan ayaa laga qaadaya nooc qiimayna ayaa la samaynayaa markaa midkii ka qiimo badan ayaa laga qaadayaa marka halkan la joogo taqwiim wax la yidhaha baa la samaynayaa deetana waxaa la samayn shan iyo ninkii shan iyo dibi awr haystay waxaa la odhan hadday wada dhidig ahaan lahaayeen qiimahoodu imisuu noqon lahaa intaasuu noqon lahaa waayahay bintu makhaadka ka waajibi lahayd qiimaheedu imusuu noqon lahaa intaasuu noqon lahaa boqolayda markaa boqolkiiba intee ayuu qiimuhu ka noqon lahaa marka boqolkiiba intuu noqon lahaa la ogaado ayaa deetana loo imanayaa shan iyo labaatankiisii awr qiimahoodii baa laysku wada daraya marka laysku wada daro ayaa boqolaydii nisbadii oo kale laga soo saaraya boqolkiiba intii deetana qaalin qiimihii gooya ayaa lagu soo iibinaya kaasuu markaa bixin kaasaa laga qaaday lix iyo soddonkiina iyagana marka la qiimeeyo de way ka badanayaan shan laatanki qiimahoodi wuu ka badanayaa iyagana boqoleyda intii lagaga saaraya dee qiimo qiimihii ka badan buu noqonayaa qaalin laba jira oo intaa gooya nasiiba iyadana la odhanaya xaggii qiimaha ayaa lagu kala duwayaa bay yidhaahdeen taasaa markaa muctamidkii waxaa markaa sidan loo sameeyey oo loo yihi qofkan lab laga qaado dee waxaa la yidhi wixiisi hadday wada lab yihiin inuu dhidig kaan isagn isagoo dhidig waxoogaa nooc yar dulmiya ayaa meesha imanaysa ila qofku waxaanu haystubu wax ka bixinayey oo sakadu damin amwaalikum baa laga bixinayey wuxuu haystay waa wada lab waa sidii wax wada ceebaysan oo kale dee markaa waxa weeyaan wax markaa ceebtii tii ceebta lahayd ayuunbaa laga qaaday mar dee wada ceebaysan yihin wuxuu yidhi wain kaanat ilmaashiyatu haddii xooluhu ay sixaaxan kuwa wada bad qaba oo caafimaad qaba oon ceeb lahayn ukhida minha amaan xanuunsanaynin ceebna aan lahayn wey ukhida minhaa saxiixatun waxaa laga qaadayaa mid caafimaad qabta wain kaanat miraadan hadday wada bugto ukhida minhaa mariidatun tu xanuunsanaysaa la qaadi wain kaanat sixaaxan wa miraadan hadday kuwa xanuunsanaya iyo kuwa caafimaad qabay isugu jiraanna ukhida minhaa waxaa laga qaadi saxiixatun mid caafimaad qabta ayaa la qaadi laakiin bibacdi qiimati fardin saxiixin fardi caafimaad qaba qiimihiisii barhkeed u dhiganta iyo wa bacdi qiimati fardi mariidin mid xanuunsanaya ama fardin qiimihiisii barkeedna wadata calaa qadri maalayni labada maal ayaa laysgu jaangoynaya halkii markaa xisaabtii dee boqolaydii ama nisbadii kusuurta ayaad ku soo saaraysa oo qofkani wuxuu haystaa afartan ariya afartankiisan labaatanna way bukaan labaatanna way caafimaad qabaan adigu neef buu ka qaadima kol haddii neef quro caafimaad qabaa uu ku jiro kaa caafimaadka qabaad qaadaysa kubu kama qaadaysi inta meeshaan wax caafimaad qabaa ku jiro kubu ka qaadi laakiin dee sagaal iyo soddonna ay bukaan mid qurina waxa uu maaragtay caafimaad qabo waxaad leedahay mid caafimaad qabaan doonaya laakiin kii caafimaadka qaba ee doonaysay xabaddan ku jirta noqon mayso waayo waxaa laga yaabaa inaanay qiimihii isman maxaa la samaynayaa kuwan xanuunsanayaa qiimahooda la eegaya marka hadii midkiiba uu noqdo haddii midkiiba uu noqdo kuwan wada xanuunsanaya toddobaatan ama shan iyo toddobaatan bad kii caafimaadka qabayna boqol buu noqdo waxaa la sameynayaa boqolkii doolarbaa afartan meelood loo kala qaybinaya markaasaa meel qura laga qaaday markaad afartan meelood u kala qaybiso boqolkii doolar dee laba doolar iyo wax yarbaa soo haray laba doolar iyo badh soo ma waa labiyo bar de malaha waa labiyo bar labiyo barkaasaad meel soo dhiganaysa shan iyo toddobaatankiina iyagana afartan baa loo qaybinaya kolkaasaad markaad aad uqaybisa afartanki afartankii u qaybiso hal iyo maxaa soo baxay hal dhibic sideed sow maaha sagaal iyo soddon baa lagu dhufanaya ilan kuwa xanuunsanaya sagaal iyo soddon bay ahaayeen maxay isla noqota saddex iyo toddobaatan labiyo barhkiina uge iyo dhibic waxoogaa soo maaha neef keen baa loodhan marka hadda kii xanuunsanay bula qiima noqon waxba qura xanuunsanaysa jirto waxba qiimihi wax badan way ka bedeli kari wey marka neef caafimaad qaba oo shan iyo toddobaatan qiimihiisu yahay iyo waxaa yaree la socda noo keen baynu odhanayna laakiin ka boqolkaa ka qaadi mayna de ilan waa ka xanuunsanaya ninkana haday nus iyo nus tahay labaatanna way bukaan labaatanna way caafimaad qabaan dee markaana kii xanuunsanayay shan iyo toddobaatan bu ahaa kala qaybi ilan haaf baa xanuunsanayey shan todobatan markaad laba kala qaybso toddobiyo soddon iyo bar bay noqonaysa neefkii caafimaadka qabayna midkiiba boqol buu ah boqolkiina kala qaybi konton kontonkii iyo isku dar markaa toddobiyo iyo barhkii deetana toddobiyo iyo bar war neef caafimaad qabo toddobiyo iyo bar meelaha qiimihiisu noqonayo noo keen baa laleey kan boqolkaa kaa markaa isagiina waa loo daneeyey masaakiintiina neef xanuunsanayo hadduu doono beri ka dhimanaya looma soo qaadin laakiin hadday wixiiba wada bukaan ninkan arigiisuba wada bukaao xanuun baa gala wax caafimaad qabaaba kuma jiraan dee kuwa xanuunsanay baa mid laga qaaday hadday wada caafimaad qabaanna de hadalba male iyadana de markaa xadii ayaa ku soo arooray inaan zakada la qaadaynin neef xanuunsanaya ama neef markaa maciib ah maciib inaan la qaadayn wax markaa ceebaysan inaan markaa la qaadaynin baa xadiidka ku soo arooray waxaa la yidhi xanuunkuna de waa ceeb marka xanuunkoo keliya maahe waa ceebihii oo dhan hadduu neefkuba xanuunsanayo neefkaa xanuunsanaya lama qaadayo harimadii lama qaadayo neefkii gaboobay ee ruqanayey lama qaadayo kaa xanuunsa kaa markaa ceebaysanna ceebtu nacay doontaba ha noqote la qaadin ma wuxuu wa wain kaanat sikaaran arigu hadduu wada yaryar yahay waaba baraarba fain kaanat min alghanami hadday ari tahay arigii hadduu yahay baraar waxay ayiin ukhida minhaa sagiiratu tu yar baa laga qaadi wain kaanat min alibili wاlbaqari hadday geel iyo lo tahay ukhida minhaa kabiiratu tu weyn baa la qaadi aqalu qiimatan se ka qiima min kabiiratin tu oo tu'khadu min alkibaari kuwa waaweyn laga qaado waqiila waxaa la yidhi tuukhadu اlkabiiratu taweyn waxaa laga qaadi min anusubi nisaabyada alatii yatagayaru fiiha alfardu bاsini ee faralku iyo sakadu ay ku kala duwanaanaysay da'da faama maa yatagayaru اlfardu fiiha bilcadadi laakiin nisaabiyadii waajibku uu ku kala duwanaanayay tirada fainahu tuukhadu fiiha asigaaru kuwa yarar baa laga qaaday halkana wuxuu ka hadlayaa dee waynagii arkaynayoo sekada waxaan neefkan la doonayaa da buu joogay haddii ninkan xoolihiisuba ay dadii ka wada yareeryihiin baraar buu haysta waa ai afartan baraar ama konton baraaru haysta oo kontonka baraarka maxaa dhalay ilan sanad baa la shardiyay sanadkii goormuu dhamaaday iyaga sanadba may gaadhin maya dee hooyooyinkood baa ayaa de maaratay sanadku ku soo bilaabmay sanadkii socday hooyooyinkii dhinteen baraarkii baa soo haday ama wuu iibiyeyba deetana baraarkii baa soo hadhay oo baraarkiibaa iyadoo xawlkii laba bilood ka dhiman yihiin buu kuwii waaweynaa iibiyey ama ay ka dhinteen waxna waa dhintay waxna wuu iibiyey baraarkiibaa dee laba bilood kadib sekadii ku gaadhay marka iyaga dee sanaduma soo wareegine laakiin xawl kalaa u socday haddaba maxaa la samaynaya wuxuu ku yidhi sheekhu hadday ari meeshu tahay arigii waxaa la qaadayaa neef yarunbaa la qaadaya isagu mushkilad mal naylunbaad hadday de maarata nayli ku jirta naylunbaad la cararaysa hadday wada maaragtay eh, laba wada yihiinna nayl baad ka qaadaysa iyadu mushkilad ma laha oo de la dulmi maayo qofki qof wax weynkaa la odhanay yadoo wixiisiba wada ereer yihiin xadiikii eh, ama maarata asarkii cumare uu lahaa nactadu calayhim bisaklati walaa naakuduha walaa naqbaluha saklada ama maaragtay eh, neefka yar waan ku tirinaynaa se ka qaadi mayno de waa marka waxa ku jiraan hadaan jirinba meeshii tii yarad waa la qaadaya aigi geelii iyo lodii buu yihi sheekhu tu weynunbaa la qaada tu weynunbaa la qaada muxuu saa uleeyahay wuxuu sidan u uleeyahay soddonkii maxaa laga qaadayay loda ahaa neef ku jira soo maa afartankiina neef laba jira marka soddonkii mise neef baa la qaadaya hal neef afartankiina imse neef baa la qaadaya ya afartankiina imse la qaadaya laba neef may waa hal neef tiradii baan isbedelay markaa kii afartan yaryar haystay iyo kii soddon yaryar haystay haddaynu idhaahno uun iyagana ku yarun ha laga qaado dee laba aan isku mid ahayn baynu isku mid ka dhigayna qofka soddon haystay qofka afartan haysta wabay bixinayn marka haddaynu dhahno sidii arigii lakiin taasi ka suuragal maaha waayo ariga xagga dada laga dadu wax qurunbaba wada ahayde tiradunba isbedeleysa oo afartankiina neef qura unbu ah. boqol iyo ko iyo laba neef laba boqol iyo ko saddex neef afartii boqol afar neef shantii boqol shan neef tiradaa is kordhaysa nisaabyada arigu waxay ku kala duwanaayeen tirada neefafka laakiin lodii iyo geelii maya shan iyo labaatankii waa hal neef lix iyo soddonkii waa hal neef lix iyo afartankii waa hal neef koob iyo lixdankiina waa hal neef marka dee si aynaan wixii oo dhan isku mid ka dhigin kii shan iyo labaatan yaryar haystay iyo kii lix iyo soddon yaryar haystay iyo kii lix iyo afartan yaryar haystay iyo kii koob iyo lixdan yaryar haystay haddaynu idhaahno tu yarun ha laga aqbalo wixiiba isku mid bay noqonaya sharciguna da isku mid kamuu dhigin dadkii kala duway markaa dadkii sharcigu kala duway si aynaan u simin kuwan yaryar ay haystaan kama qaadayno wy maxaynu ka qaadaynaa qof walba wixii ku waajibay kii bintumakhaad ku waajibtay bintumakhaadkii keen baynu leenahay kii bintulabuun ku waajibtay bintulabuunkii keen kii xiqa ku waajibtay xiqadii keen laakiin xaggii qiimihii baynu eegaynaayo xiqa iska yar qiimo hoosayso oo eh, haddii lix iyo afartankiisir ay waaweynaan lahaayeen baynu odhanaynaa xiqada weynee ka waajibtaa intaasay noqon lahayd qiimihii baynu u eegeynaa deetana iyagiioo yaryar baynu haddana qiimaynaynaa intii ay noqdeen ayaynu nisbadii ka saaraynaa boqoleydii deetana waar neef iska aduu doono de iska daciifahoo qiimahaa gooyo bintulabuuna ama xiadiiya noo keen baynu leenahay marka qiimihii baa la eegayaa waana la kala duwaya saasaa loo kala duwayaa ayuu sheekhu doortay wuxuu sheegay weji kale oo odhanaya mayane e geelii lodii iyadu waa iska sidaasoo de iyadii hadal male ilan iyadii muxuu ahaaye iyadii tiraba waxeedu kuma kala duwanaa waa labadaasu laakiin geeli laba qaybood buu qaybsamayey qayb tiradaa kordhaysay qaybna dadaa kordhaysay ilaa koob iyo lixdan dadaa kordhaysay laakiin labi eh, mxuaha lix iyo toddobaatan marka la gaadho tiradii baa laba noqonaysay iyo koob iyo sagaashan iyo boqol iyo kob iyo saddex bay noqonaysay oo tiradaa kordhaysay marka intaa dambee tiradu kordhaysana kuwii yaryaraa hala aqbalo ila waa tiradii korodhe koob iyo lixdan iyo wixii kahore ka hooseeyana kuwa yaryar yaan la aqbalin sida aynu sheegayno tu weyno qiimihii loo eegay ha keeno sidaasuu qiilkaasina leeyahay buuli waayahay labada midna muctamed maaha muctamedkii waxa weeye waxa dhanba sakiiradii waa la aqbalaya waxa dhanba sakiiradii waa la aqbalaya laakiin sakiirada lafteeda ayaa dee kala qiimo badanaysa oo shan iyo labaatanka ka laga aqbalay iyo lix iyo soddon hadday isku wada daba yihiin wuxuu haystaa shan wada gujira kana wuxuu haystaa lix soddon wada gujira kaasi wuxuu haystaa lix wada gujira isku wax kama qaadayno mid walba kuwan hayo marka lakin way kala kala naaxsan kan markanu shan iyo labaatankan haystay ibnu makhaad ka qaad ama bintu makhaad ka qaadnay isaga da waajibkiisi bintu makhaadkii lix iyo soddon yaryarkii isna haystoy wada gujira isna bintu makhaadkii baynu ka qaadi jubraanno meeshan ma jiro illa wixiisii baa yaryaray laakiin bintu makhaadadaynu ka qaadaynaa yar qiimo badnaanaysa oo ti qiimaheedu uu yar culus iyo tan ka weyn ayaynu ka qaadaynaa kii lix iyo afartanka haystayna isna isna bintumakhaadun baynu ka qaadayna bilaa jibraana laakiin iyaduna waxay noqonaysaa mid labadiiba ka yar qiimo badanoo nisbadii ayaynu eegeynaa saasay markaa leeyihin muctamadku markaa waa sida sidii arigaba aynu ku samaynay ayuunbaynu geeli iyo lodiina ku samaynaynaa qiimihiina waynu kala duweyna wain kaanat sikaaran buu ku yidhi fain kaanat min alhanami hadday aday tahay ukhida minhaa sakiiratun tu wain kaanat min alibili wاlbaqar hadday geel iyo lo tahay ukhida minhaa kabiiratun tu weyn baa la qaadi laakiin aqalu qiimata min kabiiratin tuukhadu min alkibaari ka qiimo hoosaysa qofkii kuwa xoolo waaweyn lahaa tii laga qaadayey tu la da laakiin ka qiimo hoosaysa ayaa laga qaadi buui waqiila waxaa la yidhi mayna tuukhadu lkabiiratu taweyn waxaa laga qaadayaa faralkeedu uu dada ku kala duwan yahay waa ilaa koob iyo lixdankii faama maa yatahayar fardu fiiha bilcadad laakiin tirada uu ku kala duwan yahay waa lix tobantan wii ka badnaaye fainahu tuukhadu fiiha sigaaru kuwii yaryaraa waa la aqbaliba wejigaasina laakiin muctamadku wanagaa nihi waa in waxaa dhanba la aqbalayo muطlaqan wuxuu yihi wain kaanat ilmawaashii anwaacan haddii qofkani xoolaha uu haystaa ay kala duduwan yihiin nooc noocyo kale yihiin waa isku jinsi laakiin waa kala nooc kalbakhaati waalciraabi waa noocyadii geela bakhaati iyo ciraab bay u kala qaybiyaan bakhaatidu waa geel yar gaagaabanoo xaggan khuraasaan eeraan iyo dhulkaasaa laga hela turkida iyo mararka qaarkoodna laba kurus buu yeesha waanuu ka gaagaaban yahay geelan carabta ciraabna waa geeli carabta marka haddii qofkii geeliisii labadii isugu jiro waljawaamiisi walbaqar qofka lodiisii hadday lo caadiya iyo iyo jawaamiis isugu jirto jaamuuskuna waa kan aragteene de caanaha badan kan kale jawaamiis iyo lo caadiya ayaa isugu jirta wadani walmaczi arigiisii wuxuu isugu jiraa ida iyo riyo faralkii xaggee laga qaadi fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yukhadu min alakari waxaa laga qaadayaa ka badan hadday iduhu badan yihiin laxbaad qaadaysa hadday riyuhu badan yihiinna ribaad qaadaysa hadday lo-da caadigii badan tahay jaamuus ma qaadaysa lo caadiyaad qaadaysa neef lo caadiyaad qaadaysa haddii jaamu agga jaamuusta ay u badan tahay jaamuus baad qaadaysa qowl saasuu leeyahay oo de wuxuu leeyahay ilan wixii layskuma qayqaybin karaye dhinaca ay u badan tahay uun ha ila neef quraa ka waajibayey wahaani qowlka kale wuxuu leeyahay yajibu fi ljamiici bilqisi may waxa dhan baa mid un laga qaadi laakiin qiimihii baa laysu eegi si aan dulmi u dhicin marka kana xaggii cadaaladda kana uga dhow waxoogaa hawl buu ku yargelinayaa laakiin cadaaladdiibuu u dhow yahay oo ninkani dee wuxuu haystay toban sacoo toban jaamuus iyo iyo labaatan caadi u haystay marka maxaad samaynaysaa dibigii waajibayey dibigii waajibayey meel dhexe ayaad ku dhufanaysaayoo haddii waxaad odhanaysaa soddon kuba ay jaamuus ahaan lahaayeen oon dibi jaamuusoo gujiro qaadi lahaa imisuu noqon lahaa qiimihii baad qoraysa hadday soddon kuba loo caadi ahaan lahaayeen dee dibi markaa waxa weyaan iyaga ka mid a ah waajibi lahaa isna imisuu noqon lahaa kii hore haddii lagu qiibeeyey laba boqol kii kalena lagu qiimeeyey boqol iyo konton waa si fiican waxaad leedahay ninka loodiisu maxay isugu jirtaa toban jaamuus iyo labaatan waa saddex daloolow meelbaa wuxuu yahay jaamuuskii laba daloolna waa loodi caadigii markaa qiimihii jaamuuska ee labada boqol ahaa saddex intaad u qaybisaad meel ka soo qaadi deetana dhowr iyo lixdan ayay kuu noqonaysaa saw dhowr iyo lixdan kaasaad soo qaad oo lix iyo lixdan dhibic lix iyo lixdan kaa soo qaado halkaa ka soo qaad kii kale u kaalay isagana boqol iyo konton kiisa saddex meelood u qaybi waa min konton laba ka qaad waa boqol boqolkaa iyo lix iyo lixdankii isku dar waa dibikeen baad leedahay boqol iyo lix iyo lixdan dhibic lix iyo lixdan marka de waa meel dheh dibigii caadiga ahay boqol iyo konton kaana uu ka yar sareeya kii jaamuuska ahaayee labada boqol noqonayeyna isagiina wuu ka hooseeya xaggii cadaaladii kanaa u dhowe saasaad samaynaysa hadduu qofku riye iyo idawixiisii isugu jiraan hadduu isagu dhinaca fiican dee wada bixinayo xaggaa isu raacinayo dee waa khayr unbuu kordhiyey laakiin hadduu isaguna doonayo in aqsoorin xaqsooraan doonaya wixii igu waajibi keliya layga qaado uu ku yidhaahdo waxaad leedahay riyahaagu waa imisa tiradaad qaadi arigaaguna waa imisa intaasaad qaadi ridiibaad haddana qiimayn laxdiibaad qiimayn kolkaad markaa qiimayso mid walba nisbadii ayaad saasoo kale uga qaaday wuxuu hi walaa tuukhadu الrubaa walaa almaakhidu walaa alakuulatu walaa faxlu اlghanami walaa xasaraat اlmaali ilaa in ikhtaara rabu اlmaal walaa tuukhadu lama qaado alrubaa tii dhashay ee ku cusbayd dhalmada ku cusbayde de dambarka lahayd ilaa inta ilaa an iyo toban ay ku jirto ilaa maarata markay dhasho ilaa intay an iyo toban maalmood laga gaarayo ama ilaa inta bilba laga gaarayo qaarkoodna ilaa laba bilood laga gaarayo bay yidhaahdeen rubaabaa la yidhaahdaa markaa taa dhalmada ku cusub dee ninka laga qaadi maayo oo de ilmihii u korinaysaao wuu baahan yahay taa laga qaadi maayo walal maakhid tii rimanaydna iyadana laga qaadi maayo walal akuula tii la naaxiyey cunada badnayd ee waxa badan la siiyeyna iyadana laga qaadi maayo walaa faxlu اlghanam sumalkii iyo wixii la midka ahaa isagana la qaadi maayo oo adhigii sumalkii ama orgigii da maarata waxuu riyaha ku darsanayey laga qaadi maayo oo xataa haddii wixiisu ay wada lab yihiin ka uu ugu talagalay inuu sumal u noqdo ama marka kuwa dhidi keensado de ku darsado kaa laga qaadi maayo walaa xasaraatulmaali xoolaha kuwoodii qiimaha gaarka lahaa ee fiicfiicnaayee sarsareeyey la qaadi maayo ilaa in ikhtaara rabbulmaali ninkii xoolaha lahaa inuu isagu ku deeqa mooyaane de kuwa aynu sheegnay ee isaga loo dhowrayey hadduu isagii ku deeqo de jazaa llahu khayran ilaahay khayra ka siiyo laakiin inagu ma oranayna kuwaa keen oo waa kii nebigu alayhi salaatu wasalaam mucaad ibni jabal ku yidhi fa inhum aaacuuka lidaalika fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaad iska ilaalisaa xoolahooda kuwa mudan ee qiimaha badan kuwa sare ah iska ilaali oolaha caadigaa ah ka qaad wuxuu ihi wain kaana bayna nafsayni hadday laba qof ka dhaxayso oo min ahli الzakaati dadkii zakadaa nisaabun mushtarakun nisaab ay wada leeyihiin oo min almaashiyati maashiyadiiya xoolihiiya aw nisaabun hayru mushtarakin ama nisaab aan mushtarag ahayn oon la wada lahayn ilaa anahuma ishtarakaa se wadaagsaday fi lmuraaxi xeradii wاlmasraxi foofkii ama halkii loo ay u foofayeen wاlmashrabi aroorkii wاlfaxli sumalkii iyo markaa baarqabkii waraaci laha qofkii markaa ciidanka ahaa ma jiraye wlmaxlabi bifatxi lmiim weeye wixii markaa lagu lisayey xawlan kaamilan afwan walmaxlabi waa halkii lagu lisayey bifatxi lmiim halkii lagu lisayey xawlan kaamilan sanad dhammaystiran ay wadaagsadaan zakayaan labadaasi waxay zakayn zakaata arajuli اlwaaxidi nin qura sakadiisi fain akhada saaci haddaba haddii qofkii sakawruriyaha u ka qaado alfarda waajibkii min nasiibi axadihimaa labadan dambe midkood wixii uu lahaa rajaca wuxuu kula noqoni calaa khaliiihi kii markaa shariiga la ah bilxisati daynta kaga soo hagaagtay wain kaana baynahumaa nisaabun hadday wada leeyihiin nisaab min gayri lmaashiyati aan maashiye ahayn fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani annahu kalmaashiya maashiyadii unbuu la mid yahay wahaanii ka kale yusakiyaani zakaata almunfarid mayana si gaargaaray kuwani u sakayn halkan waxaa la yidhaahdaa zakaat اlkhulda waa isku darsi dadkii wax isku darsaday sakadoodii baa laga hadlay khuldadu waa laba nooc mid waxaa la yidhahdaa khulطaة اshtiraak ama khulطaة acyaan midna waxaa la yidhahdaa khulطaة jiwaar ama khulطaة awsaaf mid waliba laba magac ba iska leeda ta koobaad khulطaة اshtiraak waa laba qofoo shuraka oo xoolihii aan kala lahayn bade waxbaa isugu wada jira way isla leeyihin laba qof baa inta lacag isku darsadeen ari soo iibsaday boqol neefo adhihii soo iibsay inta lacag isku darsadeen dee neef walba way wadaleeyihin kuwaasi sawma waa shurako siday u sakaynayaan baa laga hadla nooca labaad waa khulطatu jiwaar waa dad isla jaaray wax way kala leeyihiin iyagoo wixii kala ayay isdhex gashadeen say isu dhex gashadeen ninkani afartan ari u kana afartan buu lahaa waar xerada inagu wada jiraan inankan haynoo wada raacay bay yidhahdeen deetana waa isku xero laakiin dee tii lasoo qabtaba waa la garanaya qof kale markaa tan dambe waxaa la khulatu jiwaar baa la waa dad isla jaarayo saa isugu biiray jaarnimo isugu biiray ta waa shurako haddaba khulada noocaasi marka xoolihii noolaa la joogo iyo waxaynu kala qaadi marka waxyaalihii kale sekada laga bixinaya sida ganacsiga iyo wixii lamidkaa ah la joogo xoolihii noolaa marka la joogo saamayn bay leedahay khuladani oo saamaynta yeelanaysa waa maxay qof quraa laga soo qaaday labada nina intay lacag isku darsadeenna boqolka ariya soo iibsadeen sanad dhan hadhow maxaa laga qaadi un dee waa qof qurahoo boqolkaala un hadday gaargaar u kala iibsan lahay midba konton iibsan lahaa oo midba kontonkiisa gaar u raacan lahaa mid walba neef baa laga qaadi laha laakiin maanta kol hadii wixii isugu jiro shuraka yihiin waxaa laga qaadayaa ari qurun laga soo qaadayaa qof qurihii wadaleeyahayo neef qurun laga qaadaya haddaba hadii ay khuladu khulatu ishtiraak tahay oo dadkan arigooduba aanu kala soconayn wax dee shuraka hadday yihiin dee neefbaa laga qaaday oo neefkaa la qaaday dee isaga laftiisu shurakadunbu ahaaye wax ay isugu noqonayaanoo dambe ma jiro nin walba sekadiisaasay kaga baxday saaxiibkiina waxba kuma leh ila neefkaa la qaaday bay wada lahaayeen laakiin haddii khuldadu ay tahay khulatu jiwaar dadkan arigaa isugu jire laakiin wax ma wada laha arigunbaa isku xero hadhow marka la yimaado neef la qaado dee neefka la qaaday kii cumar buu noqonaya ama kii cali ila neef quray wada leeyihiin meeshan ma jire marka hadaba kiisii la qaado boqol neef baa isugu jirayoo midna lixdan buu lahaa maalan midna afartan laxdii cumar baa la kixiyey oo saka ahaan loo qaatay dee cali muxuu markaa ka doonaya dee waxbuu ka doonaya cali muxuu ka doonayaa marka waxaa la leeyahay laxdii baa la qiimeynaya laxdii marka la qiimeeyo boqol doolarba ka soo qaad ariguna waa boqol cumar oo misaad lahayd afartan dee afartan doolar sekeen afartan baa kugu soo hagaagayey ana lixdanku way igu soo hagaagaan afartankiibu soo celinayaa marka saasaa markaa loo qayminayaayo arigii oo dhammaystiran ayaa qiimihii loo qaybinaya tiradii arigo guud ee guud ayaa loo qaybinaya neefkii la qaaday qiimihiisii deetana markaas haddana mid walba intii soo baxday ayaa neefafkiisii loogu dhufanayao intaasu soo celinaya marka haddaba waxaa shardiga markan ay kale xoolaha yihiin ay isku darsadeen inay waxyaalo fara badan wadaagaan oo waa maxay sidii arig qof qurihii wadaleeyahay oo kale waa in loo dhaqayo waa inay isku xeran yihiin waa inay isku foof yihiin waa inay isku aroor yihiin waa inay isku eh, jira yihiin oo qof qurhi wada jirayo marka xataa la lisaya waa inaan la kala marayn halkaa un lagu wada lisanayo qof waliba neefafkiisiibu da si gaara u lisan doonaa laakiin waa in halkaasun lagu wada lisayo laba adhiyoo wax ku kala duwan waa inaanay ahayn markaasaa waxay noqonayaan adhi markaa qura oo kale sidoodii laga soo qaaday waxaa shardiga eh, labadan qofee wax isku darsaday labaduba inay ahlu zakaad yihiin lakiin haddii mid aanu ahlu zakaad ba ahayn gaal iyo muslimba wax isku darsaday dee gaalka kolka horba sake lagama qaadayn muslimkiiunbaa si gaara ah wiisa loo xisaabinaya haddii intiisu sake goystaayna dee waa sida haddii kalena waxma jiraan hadday labaatan iyo labaatan isku darsadaan soo afartan maaha ari qof qurihii wadaleeya baa laga soo qaaday afartan qof qurihii wadaleeya sakama ka waajibaysa way ka waajibaysa waa saas lama odhanayo dee labaatan iyo labaatan bay lahaayeenoo nimankani waxoodaba sake ma gaadhayne ka daaye bay baa laleeyahay nabigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata الsadqa kitaabkii abubakr bay ku jirta wax kala maro kala soocana layskuma daro ku isku darsana looma kala saaro sekeka carab oo nimankii arigoodu labaatankan iyo labaatankan isugu jireen sanadka dhanba markay maqlaan ninkii sekada markaa ururinayay baa halkan soo socda inay kala marhaane laba xero u kala oodaan laga yeeli maayo warargiisu sanadki o dhan ba iskugu jiro sanadkii omuu go ka keena neefka iyagoo sekada ka cararaya inay kala marhaan laga yeeli maayo sidoo kale kii kala soocnaayee midba xeradiisa lah ahaana saacigu markuu yimaado isku sii daayo xaquma laha inuu ku yidhaahdo sooma wada deganidin haddaanu kala deganayn ninkana xeradiilu suulaya na xeradaydaan leeyahay may isku sii daayo oo sekada keena isaguna xaquma laha inuu yihahdo markaa saacigiina waa loo diiday inuu ku kala soocan isku sii daayo iyagiina waa loo diiday ku markaa isku jira inay kala soocaan waaya taa isla garana hal masale inu baraarujinaya aad iyo aada u muhiima waxaad leedahay matalan labaatan arya ama dee waxoogaa riyeyo waxbaa isugu jiro markaa waxoogaa riyaa halkan aad ku dhaqata dhowr neefoo aad lahaydna waxaad u geysay reer miyiga degan dhowr neef baad u geysatay laakiin ah, xoogaagii kale inta halkan iska joogaa ri iyo laba iyo waxbaa kuugu jira kaana xoolihiisi waa sakagoys adhigaagoo dhan waxaa laga soo qaaday inuu adhigaa ku dhex jiro alle waxaa halkan kuu jooga waxaa laga soo qaadi mar haddaad neefba ku darsatay in arigu isuuki jiro labadiinaba ayuunbaa laga soo qaaday marka isaga arigiisiiyo dhan wa all wuxuu ali ku halkaa joogay ku meel kala jooga iyo wax all wixii adigu aad ali lahayd waxaasoo dhan la isku wada qaaday deetana sekadii marka la bixiyo adigana intaadii baa lagaa doonaya neefafkaagii baa la madax tirinaya alla wixii aad ali waa lagugu xisaabinaya waayo mar haddii wax isuukii jiraan khalaas qof qulaasal noqote saasaad ula soconaysa waa in isku jirkani xawlan kaamilan sanad dhammaystiran uu yahay damaystir isku jirna xoogaaba isku jiro dana waa kala marateen qof waliba sekadiisii gaar ku bixinay taa garanay waa xoolihii noolaa wixii kale hadday isku jiraan sida ganacsigii oo kale ma la mid baa mise la mid maaha qowleyn baa ku jiro waa ka sheeku inoo sheegay bal saddex qowl baabay sheegaan qowl wuxuu leeyahay haa waa la midu kol haddii xadiisku wuxuu ku soo arooray waa xoolihii noolaa kol haddii maashiyadii sida xadiidku uu xukumay dee kuwan kalena waa xoolo kaloo zake wey waa lamid u waa looga kiyaas qaadanaya marka labadii qof ee isku darsaday midna laba kun buu haystay midna laba kuna waa isku darsadeenoo eh, ama laba kun iyo laba kun shan kun baa isla noqotay dee shan waa sakagoys baa laleeyahy loo odhan maayo adna laba kun iyo shan leedo waxba kama waajibayaan adna laba kun iyo shan leedo waxba kama waajibayaan lama odhanayo kole haddii wixii jiro oo dukaan yar ku furateen shantii kun baa laydinku qaadayaa qowl kale wuxuu leeyahay may war mayane ee eh, maashiyadu xadiidkani ku soo arooray halkiisii ha loo daayo tan kale la mid maaha oo farqibaa udhexeeyo farqi udhexeey waxa weeye maashiyadii isku darsigii marna faa'iiduu keenayaa oo marna culays buu keenaya inaan faa'iido iyo khasaare ka kala dhigin ile sakadu khasaare maahe waxay le marna culays buu keenayaa marna fuday culayska wuxuu keenayaa markaad labaatan iyo labaatan haysateen isku darsateen uu afartan noqday dee culays buu keeno ali aan markiisii hore seke lagu lahayn ayaa seke lagu yeeshay marna fudayd buu keenayaayo mid afartan haystay iyo mid afartan haystay markay isku darsadaan siddeetankii neef qurun baa laga qaaday hadday kala joogi lahaayeenna midba neef baa laga qaadi lahaa fudayd buu keenay marka laakiin wixii aan maashiyada ahayn isku darkeedu culays mooye fudaydba male isku darkeedu iyada culays mooyaane fudaydba ma laha markaa isku mid maahe yaan laysaga qiyaas qaadan buu qow leeyahay laakiin waxaa muctamada in laysaga qiyaas qaadanayo laysku socodsiinayo wuxuu ku yidhi wain kaana bayna nafsayni laba qof haddii u dhaxeeyo min ahli zakaati oo dadkii zakada lagu lahaaya nisaabun mushtarakun nisaab ay wada leeyihin oo isla leeyihiin oo min almaashiyati xoolihii noolaaya aw nisaabun hayru mushtarakin ama nisaab aan mushtarak ahayn oo de nin walba xoolo gaar xoolaha intiisa la garanayo si gaara uleeyahay ilaa annahumaa se waxay ishtarakaa ka midoobeen fi lmuraaxi xeradii walmasraxi foofkii walmashrabi aroorkii walfaxli sumalkii ama awrkii baarqabiya wixii lamidka ah waraaci laha qofkii eegayey walmaxlabi halkii lagu lisayey xawlan kaamilan sanad dhammaystiran bay intaasi isugu jirtay zakayaa labadani nin waxay sakaynayaan uun zakaata arajuli اlwaaxidi qof qurigii sakadii uu bixin jiray fain akhada saaci haddaba qoladan dambe ee ariga kalalehe uu isugu jiro uun haddii saacigii uu ka qaado alfarda waajibkii min nasiibi axadihimaa labada midkood la uu leeyahay haddii la qaado ila waxaa kaloo dhici karta inay yidhahdaan waar waxbaa naga qaadin lax baanu kuu soo iibinayna intaanu lacagta isku darsanno ayaanu lax kuu soo iibinaynaa de markaa taasi khalaas hawshu waa dhan tahay laakiin haddii labadii mid uu leeyahay midkood mid uu leeyahay haddii la qaado rajaca calaa khaliiii khaliidkiisu waa shariigiisii ama saaxiibkii ninkii xoolaha ku darsaday wuxuu ugu laabani bilxisati inta kaga soo hagaagaysa qiimaha ayuu odhan dayntaa iska keen wain kaana baynahumaa nisaabun haddii labadan qof uu u dhexeeyo min hayri lmaashiya si aan maashiye lacag bay isku darsadeen geedaa isugu jiro hal bustaan ugu wada yaalla fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa midkood sixada badani annahu kalmaashiya maashiyadin buu la mid yaho kuwa hadday isugu jiraan qof qura laga soo qaaday waaani qowlka labaadna yusakiyaani waxay sakaynayaan zakaata almunfaridi qof markaa keligii ah zakadiisa ayay yusakiyaani zakaata almunfaridi yani wuxuu ujeed saas hore sooma qofkii munfaridkaa ah akadiisiiba mid waliba w yuakiyaani way akaynayaa mid waliba wuu akaynayaa zakaat almunfaridi qof aan waxba qofka kale ku darsan oo kale ayuu mid waliba iska soo qaadanayaa intiisa ayuunbuu eeganaya laba iyo shan boqol iyo laba kun y shan iyo shan boqolo sakagoysba maaha shirkadahan waaweyn ba wax kuugu ka bin int sakada ka bixiy lakin int sakada ka bixin maxaa yeelay yuzakiyaani zakaatlmunfaridi anigu anigaa shaqaba kule laba gaariba waaygu sakagoysba maahe ha iga bixinina sakada ad leedahay kolkaad sakada ka saartaan aniga intayda si gaaraya ah siiya saka ma jirte wa sala allahu wasalam calaa wallahu aclam xoolihii isku jiray hadday gooni gooni uga bixiyaan ka waran dee hadday eh, <laughs> labaduba hadday sakagoys sidaa ku yihiin oy gooni gooni uga bixiy yagubaa culays saaray hadday culays isa saareen dhib laakiin inay wax iska ridaan lama ogola alictibaaru fi xawl hal yakunu bilmilaad am bilhijri ah, faida lam yaclam sina balaga nisaabu famaada yafcalu taarikhda lagu soconaya waa taarikda islaamka dayaxa sanadka marka sanad marku kasoo wariy sanadka la sheegaya waa taarikhda islaamka waa dayaxa wey waa laba boqol iyo afar iyo konton saddex boqol iyo afar iyo konton maalmood maaha tan saddex boqol iyo shan iyo lixdanka la soco koob iyo toban maalmood isleerihin marka ayaanay kaa qaldamin haddaanu garanayn taariikhdii uu u buuxsamay nisaabku dee inuu ixtiyaadka qaato oo sida xayndaabashada badanoo halkuu u malaynaya marka uu horreysiiyo ayaa u fiican haddii aanu waxba horreysiina taariikhduu hubay inuu ka soo bilaabana dhib ma laha urjuusada bilowgeedii waxaan ku sheegnay haddii faraa'idulbahiyaha faraa'idulbahiya wakti u helno in la akhriyo insha allahu tacaala kitaabka inaanu akhrina waan ku hamiyeynaa waynu akhrii doonaa insha alla hal cindakum ariiqa naafica lidabطi hada kitaab xasbu tajribatikum waa ku celcelinu kitaab kasta ku celcelinu buu baahan yahay iyo ufiirfiirsi iyo inaad qorto adigu haddaad doonto oo khulaasayso kitaabka markaad khulaasayso ayay masaaishiisu si fiican kuugu cadaanay qofkan uge ugeeyey dhowrka neef qofkan ugeeyey dhowrka neef hadduu isagu bixiyo aniga ma waxbaa la iga rabaa de hadduu marka kaadiyo kiisa laysku daro intii ka waajibaysa oo dhanba hadduu bixiyo adiga dayn wuxuu kaa rabaa intii kaaga soo beegmaysa hadduu kaa saamaxo iyadana de waa khayr xadiidka saddexda maalinta qiyaamaha loogu hor cadaabayo ee istusnimada la yimid istusnimada ciqaabka keenaysa mawaajibaadka ayay gelaysaa mise sunnayaasha sidoo kale dadka qaar ayaa sharaf iyo magac ka raadiya wanaagyo ay samaynayaan oon cibaado ahayn taasina xadiiska ma soo gelaysa horta wixii aan cibaado ahayn soo geli maayo hadduu eh, dhismaha iyo waxaa ku fiican yahi intuu dhismayaal yaaba sameeyo dadku hala fajacaan uu isleeyahay kaa laguma ciqaabaye la soco riyaagu wuxuu galaa waa cibaadada imika sayniska haddaad baranayso ood u baranaysa aad ku shaqaysatid ood nin muuqda ku noqotid ma dhakhtar halis waxba lagu qaban maayo dembina kuma li laakiin haddaad fiqiga u baranaysid caalim laga yaabay aad noqoti oo dadka markaa waxa weeyaan ka fajiciya oo oo magac leh oo sidan leh waad ku dembaabaysa waayo culumtani waa culum waxaan wax aakhira lagu doono weeya salaadii bay lamid tahay waa lamid tahay sakadii la bixinayey soonkii rabadaanta xajkii kuwaasaan la ogolayn inaad cid kale wax kaga doonto markaa dee waxa weeye sunna iyo faralba sunno iyo faralba way soo gelayaan wixii cibaado ah lama ogolo cid ilaahay ilaahay wa watacaala ahayn inaad wax kaga raadisid ilaahay subxaanah watacaala ikhlaaska hainoo xoojiyo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam